uu aakhiro ku lahaa oo fadhigiis uu ahaa waa la tusaa waa loo soo bandhigaa hadday meel fiican aheedna raaxadeediiu helaa hadday meel xun aheedna ciqaabkeediiu helaa waxaa la ogsoon yahay aakhiro qofka qadriga marka la dhigo aa ugu dambayda subax iyo galab laakiin macnaheedu waxa weeye yidhahdeen culummada waxaa loo soo bandhiga laba waqti oo qadarka u dhexeeya inta subaxa iyo galabka u dhexeeya uu yahay laba waqti oo qadarka u dhexeeya zamanka u dhexeeya uu la eg yahay inta subaxdii iyo galabtii u dhaxayda ayaa loo soo bandhiga labadaas waqtiya loo soo bandhiga labadaas waqti oo loo soo bandhiga waxaa u dhaxayda inta subaxdii iyo galabtii udhaxayda laakiin hadde aakhira galab iyo subax kama jiro qofka mar la aaso galab iyo subax waa ka dhammaada idaa maata marka uu dhinto axadukum qof idinka mid ah fa innahu qofka yucradu calayhi waxaa loo soo bandhigaa maqcadow makaanu fadhigiisi bilqadaati subxi iyo walcashii galabkii fain kaana ay fain kaana almeyitu qofka meydkaa haduu yahay min ahlijanna ahlujannaha mid ka mid ah haddii qofka meydka ahlujannaha uu ka mid yahay fa min ahli ahliljanna waxaa la soo qadaraa falmacruudu calayhi maqcadun min maqaacidi ahliiljanna fain kaana almeyitu qofka meydkaa min ahli ahliljanna hadduu ahlujannaha ka mid yahay falmacruudu calayhi shayga loo soo bandhigaa maqcadu min maqaacidi ahlijanna waa makaanu fadhi oo makaanu fadhiyaalka ahlujannaha ka mid hadduu ahlujanno yahay waxa loo soo dhigaa waa maqcad maqaacidda ahlujannaha ka mida wain kaana almeyitu meydka soo qadar ismu kaanaha wain kaana ay wa in kaana almeyitu qofka meydkaa hadduu ka mid yahay min ahli naari ahlunaarka famin ahli naari falmacruudu calayhi waxa loo soo bandhigaa maqcadun min maqaa'idi ahli naar waa makaanu fadhi makaanu fadhiyaalka ahlunaarka ka mid ah taas marka wuxuu deliil xadiidku u yahay cadaabka qabriga iyo naciimka qabriga in qabriga qofna lagu ciqaabayo qofna loogu nimcaynayo ilaahay ha nagu kuwa loogu nimcaynayo sidaasuu xadiisku marka daliil cad uu yahay wey rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi yacqidu shaydaanu shaydaanku waa guntaa calaa qaafiyati ra'si axadikum qof inin ka mida madaxiisa qadaadkiisa ama jeegadiisa meeshaas oo madaxa meesha dambo surka iyo madaxu iska saaran yihiin halkaasuu gunud uga xidhaa yacqidu shaydaanu shaydaanku waa guntaa calaa qaafiyati ra'si axadikum mid ininka mida jeegadiisa ama qadaadkiisa ayuu xidhaa idaa naama qofku markuu seexdo huwa qafkii naama marka uu seexdo alaaa cuqadin saddex guntooduu ku xidhaa saddex guntoodu qaybtaas dambe jeegada ayuu uga xidhaa qofku markuu seexdo waana habeenkiiyo maalinkii maahan waa habeenkii bis habeenkii qofku markuu seexdo saddex guntoodu halkaas qadaadka ama jeegada ah ayuu uga xidhaa yadribu waa yeelayaa shayddaanku calaa kulli cuqdatin gunud kastaba makaanaha meesheedii meeshii ugu talagalay uu gunud walba ku xidhaa gunud walba meeshii ugu galay ayuu ku xidhaa calayka laylun dawiilu soo qadaro qaa'ilan xaal uu shaydaanku leeyahay ayuu xidhaa qaa'ilan xaaluu shaydaanku leeyahay calayka korkaaga waxaa ahaaday laylun dawiilun habeen dheer farqud hurud ah, ta saddex guntood ku xidho uu leeyahay habeenku waa dheeryahay seexo ah, hurud habeenku dib uu dheeryahay wuxuu rabaa salaadii subax inuu ta salaatulaylba seejiyo haddana subxigiina seejiyuu rabaa marka calayka laylun dawiluna tusayda inay habeenkii gaar ku tahay oo maalinkii uusan ku xidhin taasaa ku tusayda qaa'ilan xaaluu leeyahay calayka korkaaga waxaa ahaaday laylun habeen dawiilun dheer habeenkii wax badanaa ka haray farqud huri saas daraaddeed fiiliya dadka aan xoogaa iimaankooda xoogga badnayn xataa haddaad kicido tiraa salaada tuko haddana waa laabana shaydaanku wuxuu leeyahay waa dheriya habeenka yani hurdada lagaa qasa waa ku laabana waa ku laabana waa ku laabana addinkii afka lagu hayo uu ku laabana maxaayl shaydaan hawaayeynaya oo le habeenku dib uu dheri nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam fain istayqada qofku hadduu kaco hurdada ka kaco fadakara allaaha oo allaah uu xuso dikriga qofka marka hurdada uu ka kaco alla ku cuso kitaabka hore aan ku soo qaadan ah, kitaabkii hore aan ku soo qaadan ma joogto adig kitaabkii hore aduma joogto hayaxayaha dikrigiisheeda jazaaka allahu khayr sidaas wey marka dikrigii oo kitaabkii hore aan ku baranay mid ka mida ah, dikrigu waa badan yahay mid alla mid kala akrida waa iskugu ka mid laa ilaha illa اlah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calىa kuli shayin qadiir subxaana اllah alxamdu lilah laa ilaha illa اllah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah allahuma kfir lii amase alxamdu lilah aladii axyaana bacda ma amaatana walayhi nusuur iyo mid alla mid kaad akrido waa isku mid adkaarta ku soo aroortay waa inaad akrido haddaadan akrin gurudda waa kugu xidhnaana shaydaan fa in istayqada qofku markuu hurdada ka kaco fadakara allaah allaah uu xuso inxallad waxaa furmayda cuqdatun hal gunud hal gunudaa horta furmayda laba ku hare fa in tawadaa hadduu weese qaato inxallad cuqdatun gunud kala furmee hadduu weese qaato hadda waa qofkii weese keliya laga rabay kii janaaba ku waajibtay weese gunud uga furmi mee uga furmi asaga waa qubaysto waxa weeya qulubadu waxay idhahdeen weese qaadku cadabada sida qaalibkaa aa ah, dadka weese laga raba oo janaabadu waa dadyar marka laakiin qofkii janaaba ku waajibtay ee aan qubaysan gurudu ka furmime waa ku xirnaane duusan qubaysan marka qofkii janaaba lagu lahaa waa inuu qubaysto weyse qaatana markuu sidaas sameeya midda labaad ka furmayda kii aan janaaba ku waajibinna weyse kaliyahay waa furmi midda labaad fa inta wadaa hadduu weyse qaato inxallad way furmaydaa cuqdatun gurud fa in sallaa hadduu tukado salaatuleylu tukaday taxiyatumasjidu tukaday ayu salaa fain sallaa hadduu tukado inxallad way furmaydaa cuqaduu guntihiisa kulluhaa dhammaanteed guntihii oo dhan markaasay wada furmayaan faasbaxa waa waa bariisanaa nashiidan xaalo u yahay mid nashaadsan dayiba nafsi dabeecad wanaagsan qofkii haddii uu intaas maro waa kacay adkaartii waa akristay waa weyse qaatay haddii qubaysku waa qubaystay salaaddiiu tukaday subaxdii qof nashaad leh oo danihiisa qabsan kara farxad leh oo qofkii la kulma ku farxayo oo dabeecad wanaagsan uu noqona sidaasuu noqona maxaa waa qof shaydaanka iska naaray soo ma jeedid nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wailaa macnaha wain lam yafcal haadihi اlmadkuuraati wey intaas hadduusan samayn wailaa wain lam yafcal haadihi اlmadkuuraati intaas la soo sheegay hadduusan samayn hurdadiia la tagtay ma kicin alla ma xusin ma weysaysan ma qubaysan ma tukan adhow barqadii intaa isagoo indhakumaalle soo kacayo wejiga biyo iska marmarshay uu dadkii soo dhex aaday ummaddiiuu soo dhex aaday nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam asbaxa waa waa berisanaa khabiiثa nafsi xaalu yahay mid dabeecad xun kaslaana oo wehsilow ah eh. waa dabeecajxii akhlaaqda dhanaa ka guban khabiifa nafsi waxaa loo jeedaa suuqulquluq ah, akhlaaqdiisao dhan waa xunta dabeecad xumo iyo akhlaaq xumo iyo caraa isaga dhan caraa wejiga ka saara xayra shaydaanaa gunti ugu xihan yihi shaydaanaa guntiba ugu xihan yihi marka dabeecad halkuu ku arkaa akhlaaq fiican halkuu ku arkaa waa qof shaydaan guntiba ku xirtay waa noocaas oo wehsilow ah isaga dhan caajisan oo iska halaaqoonaya saas isagoo uu soo kacaya marka qofku inuu ku dadaalo inuu shaydaanka iska xijaabo oo xuska alle iyo dikriga alle uu ku xirnaado sidaas weeye rawa albukhaariy can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma can inabiy nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi amaa ina axadakum qof idinka mida ah idaa ataa ahlahu eelkiisa hadduu u tago macnaha xaaskiisii hadduu u galmoodo wey eelkiisa hadduu u tago waa kinaaya can اljimaac idaa ataa macnaha waxaa loola jeedaa idaa araada maaha markuu galmooshadii samay kadib ee waa marka uu doono intuusan samayn wey idaa ataa marka waa idaa araada waa marka uu doono wey amaa ina axadakum qof idinka mid ah idaa ataa ahlahu idaa araada ityaana ahlihi marka uu doono inuu xaaskiisa u galmoodo oo waqaala uu yidhaahdo bismillaah magac allaan ugu galmoona allaahumma ya allah allow jannibna shaydaana shaydaanka naga foge yuusan wax nala wadaagin haddaan bisinka la qabsan shaydaanku shaqadu la qabsana cuntada waa la cunaa jimaaca waa la gela kulli shaqada waxbuu ka qabsana shaqada waxbuu ka wadana marka meel shaydaan sidaas darteed carruurka dhasha ibnu shaydaanu noqona xale shaydaana wax ka dhalay ibnu shaydaan aabbii shaydaana qayb ku leh xale waxa laga abuurayaaba shaydaan ka yimid qayb ka mida so uma jeedin marka meeshaas waa meesha musiibadu ka dhacayo carruurta hadda kadib wax lagama qaado marka hora loo xirsi xiraa soo ma jeedin marka ku intaanba la abuurin ayaa loo xirsi xiraa laguna dadaalaa in ilaahay ka abuuro mani adiga taa oo kaliya iyo hooyadiis aabiis kaliya oon mani shaydaan meesha soo gelin soo ma jeedi halkaasaa la rabaa meeshaasna waa meel kaflo waa meel kaflo dadka banu aadanka markaas kaflada ka qaaliba u badan kaflada markaasoo kale ka qaaliba shahwada ka qaaliba markaas dikriga alle in laga tagay u badan tahay waana shaqadii shaydaan hadda waa siduu rabay inay soo baxaan ubad fara badan oo aan loo xirsi xirin oo uu aabbe u yahayba meeshuu ka rabay bu meeshuu ka rabay meeshaad meel marka aad u muhiimo wey amaa ina axadakum qof idin ka mid ah idaa ataa ahlahu idaa araada ityaana ahlihi marka uu doono eelkiisa inuu u galmoodo oo waqaala uu yidhahdo bismi illaah magac allaan ugu galmoonaa allaahumma ya allah allah jannibna shaydaana shaydaanka naga foge oo uusan waxnala wadaagin wajanibi shaydaana shaydaanka ka fogee maa rasaqtanaa waxa aad nagu risaaqday oo fa rusiqaa ninkaas iyo gabadhaas lagu risaaqo waladan caruur oo fa rusiqaa lagu risaaqo ilaah siiyo waladan oo camalkaas ilaah walad ka siiyo lam yadurahu caruurkaas ma dhibayo ashaydaanu ah shaydaan ma dhibayo shaydaan lam yadurahu shaydaanu cumuumaa ku jira maxaa yeelay lamtu waa nefyi yadura ficilka marka nefyigu galo waa ka nakirati fii siyaaqi nefyi maxaa yeelay nefyi wuxuu ku dhacaa masderka ficilka marka meeshaas waxaa macnaheedu ay la mid tahay lam yadurahu shaydaanu ey lam yaxsul lahu durun min ashaydaan shaydaan xaggiis wax duro uga imaamaa ayu durin wax dur ah uga imaama waa caamarka dur oo dhan uga imaama xaafid ibxaji marka fatxulbaariga markuu sharxaayey wuxuu yidhi alqaadi iyaad ijmaac wuxuu ku soo naqliyey dur cumuumkaas inuusan sidaas baaqi ku ahayn ee uu yahay maksuus cumuumkaas inuusan ahayn cumuum maxfuud ah ee cumuumkaas la khasiisay sababtoo ah durka shaydaan waa badan yahi tusaale xadiis saxiixa waxaa ku sugan nabig wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ma jiro caruur dhasha ilaa shaydaana kelida ku dhufta marku saas oo iyada uga soo baxo marka laga reebo nabi ciise iyo hooyadiis xagga labadaas dhig inta kale saas marka loo soo qabto oo hooyo ka soo dhammaadu kelida ku dhufana caruurku sidaasu la booya booyinta caruurku booya marka uu caruur dhasho sida badan waa qayliya qayladaas kelida shaydaan ku dhufana nabi ciise iyo hooyadiisa laga arka wax ka badbaaday taas waa dur waa midda koobaadu ku salaamo adduunka markuu yimaado dagaal u diyaar garow wey ah. sow inaad nebi aadan ma tihid ah. inaad nebi aadan sow ma tihid nebi aadan iyo duriyadiisa iyo aniga dagaalaa noo dhexeeyo ah. ee dagaal u diyaar garow keliduu ku dhufana kaas waa dur waxaa kaloo dur ah waalida dadka uu waalayo caqliga waxa weeyaan ka ridayo oo majnuuniinta noqonayo oo ku tumanayo oo dhibayo waa dur shaydaan waxaa kaloo dur ah waswaaska dadka waswaasan weyse qaadala salaada xidhala tukala waa dur shaydaan waxaa kaloo dur ah qofka inuu gaalba ka dhigo oo uu baadiyeeyo ama faasiq uu noqdo qofkii waa dur wuxuu yidhi markaa alqaadi ciyaad sida xaafid ka soo raray culammadu way ku ijmaaceen inaan macnuhu ahayn haddii adkaartaas la akriyo durka dhammaan nuucyadiisoo dhan isku dar hal mid arki maayo caruurku maaha macnu maxaa yh haddii sidaas la yidhaha waxaa ka imaanaya caruurku inuu macsuum noqdo ambiyada qofaan ahayn macsuum maahno dembi kama dhowrsana culmadii marka midba meeluu ku dhuftay marka durkaan la yidhi ma dhibayo kee loola jeedaa ibnu daqiiqulciid oo kaleeto ixkaamulaxkaamka wuxuu leeyahay durkaas waa midka waalida caruurkaas adkaarta loo qabtay oo dariiqaas ku dhashay shaydaan ma waalo ma waali karo caqligiisa ma taaban karo ma fasahaadi karo ma habeenkaasa loo xegi karo waana nacfi weyn soo ma jeedin maanta imisaa shayaadiin dhibaysa dadka waxa weeyaan inta shayaadiintu dhibaydaa ummadda uludkeeday ku dhowi soo ma jeedin ama ruuceed waa wax aad u badan taas waa mid xaafidku wuxuu kaleeto oo a'imo badan oo kalena ay sheegeen a'imada gabana waxay yidhahdeen maya loolama jeedo horta macsuubu noqona mana laga hadlayo jiro laakiin dadka gaalooba ama faasiquuba noqon ma ee wuxuu ka mid noqonayaa addoommada alle oo saalixiinta oo rabbi uu yidhi inna cibaadii laysa laka calayhim suldaan ah, inna cibaadii laysa laka calayhim suldaan suldad kuma lihid addoommada ilaah yidhi addoommadaas waqti gef waa ka dhaca laakiin waa dad sulxa ah oo haddii gaf ka dhacana ilaahay u toobad keeno marka habeenkaasa loo xilsi xiray saalix uu noqonaya gaalna noqon ma faasiqna noqon ma qowlkaasna culummadu waa u badan yihiin qowlka saddexaad mujaahid ayaa ka soo raray waa qowlka dhahaya galmooshada kama qaybgalaya haddii adkaarta la akriyo haddii kale galmooshaduu ka qaybgalaa ibnu shaydaana meesha ka dhalana hadda ibnu shaydaan hadduu dhashayna balaayaad acday soo maha shaydaan inuu aabbahaaba ka yahay ah, qowlkaasna waa qowl adugu aqwaashaasa saddexdaasa ugu cadcad aqwaashu laakiin durkii oo dhan u loolama jeedo kollayba in ilaahay laga magan galo xaaladaas oo xaalatulqaflaha dadka badankoodu ilaahay aysan xusin in ilaahay la xuso qofku wuxuu ku helayaa wax uusan hadda qabsan karin markaas kadib fursaddu markay dhaafto wax uusan waxba ka qaban karin ayuu ku helaya hadday tahay cuduradii shayaadiinto laga badbaado hadday tahay gaalnimadii iyo fisqigii weynaayo laga badbaado hadday tahay cunug asaga dhamaba haddee waxa weeyaan dhalashadiisiiba shaydaan ka qayb galay inuusan kuu dhalan kulligood waxaasoo dhan waa fawaa'id waa weyn fawaa'idaasna ilbiriqsigaasaa lagu helaa hadduu ku dhaafo waa fursad tagtay rawa albukhaariyu can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam idaa soo baxo xaajibu shamsi qoraxda darafkeeda waa darafka ugu horreeya geeska ugu horreeya markuu soo baxo idaa dalaca markuu soo baxo xaajiru shamsi qoraxda darafkeeda fadacu salaata salaada ka taga xataa tabrusa ilaa ay qoraxdu soo wada muuqato oo weliba dhulka ka go'do ilaa inta soo muuqato ay dhulka ka go'do ay dhulka u jirto waran inti le'eh ilaa ay u jirsato waxay culammadu ku qiyaaseen markay qoraxdu soo baxdo dhulka ka dhammaato ilaa shan iyo toban daqiiqa markaad joogto markaas kadib salaaddii waa la tugan karaa mucaasiriinta oo saacadaha ka hadla ilaa adugu شhan iyo toban daqiiqa haddii la joogo khalaas waa dhamaaday dhammaaday waqtigunahyi waqtulkaraahiyadii waa dhammaaday marka qoraxdu markay soo muuqato ilaa ay dhulka ka go-aydo ilaa waran qadarkiis intaa salaada ka taga idaa dalaca markuu soo baxo xaajibu shamsi qoraxda darafkeeda fadacu salaata salaada ka taga xataa tabrusa ilaa qoraxdu soo muuqato waidaa qaaba markuu qarsoomo xaajibu shamsi qoraxda darafkeeda oo qayb ka midu ay dhulka gasho fadacu salaata salaada ka taga xataa taqiiba ilaa ay wada qarsoonto tanna waa inay wada qarsoonta labadaas waqti marka in salaad loola qasto salaadaasoon sabab lahayn waa xaaraan qacana mana banaana salaad aan sabab lahayn waqtigaas in la tukadaa waa xaaraan qacana oo iskama tukan karti masaajidkaad joogtay qoraxdiiya soo baxday salaad iskama xidhan kartid salaad aan sabab lahayn markaan leenahay salaad sabable waa la tukana oo maalan qofaa salaaddii subax ka hurday wuxuu kacay iyadoo madaxa keentay sug qoraxda soo baxdee dhihima isagaa wakti inuu sugaa sax maa waktiguu kacay waa inuu tukadaa qofaa sidoo kale salaaddii casir ka dayacantay ama waa halmaamay ama waa ka hurday ama si unbaa ay waxu ka noqdeen qoraxdiioo geeska dhigtay ayuu ku baraarugay ama uu fursad u helay waa inuu hore ka tukado isagu marka salaaddii sabab leh ama mid qadaahoo horeo lagu lahaa waa iska tukanaa isagu salaaddii marka sabab leh waa la tukanaa laakiin salaad aan sabab lahayn maya ma la tukan karo fadacu salaata salaada ka taga xataa taqiiba ilaa qarsoonto walaa taxayanuu ha kula dadaalinina bisalaatikum salaadiinna duluuca shamsi xiina duluuci shamsi qoraxdu waqtiga ay soo dhalanaydo walaa taxayanuu ha kula dadaalinina bisalaatikum salaadiinoo wakhtigaasa ku aadinina duluuca shamsi xiina duluuci shamsi wakhtiga qoraxdu soo baxee walaa quruubahaa walaa xiina quruubihaa wakhtiga ay dhacaydana ha kula dadaalinina walaa quruubahaa walaa xiina quruubihaa wakhtiga ay dhacaydana ha kula dadaalinina salaadiinna oo ha ku aadinina fa innahaa maxay tahay fainahaa qoraxda tadluqu way soo dhalataa bayna qarney shaydaanin shaydaan labadiisa gees meesha udhaxayda awi shaydaani bayna qarnayi shaydaani shaydaan labadiisa gees meesha u dhaxayda halkaasay ka soo baxdaa wuxuu yidhi raawiga laa adri ma ogi aya daalika labadaas kee daalika waxaa lagu ishaaraa shaydaanin oon al lahayn iyo ashaydaan oo alle labadaas lafdi marka bimacnaa madkuur a loogu ishaara daalika oo mufrad lagu ishaari jiray a laba lagu ishaara cawaanu bayna daalik sida qur-aankaba ilaahay ugu ishaaray marka laa adri ma ogi uu yidhi raawiga aya daalika kaas midkee qaala hishaam uu yidhi raawigu waa cabada ibnu salmaan cabadata ibnu salmaan can hishaam ibni curwa can abiihi can ibni cumara axaadiisa loo wari sanadka saasaa loogu wariyey abada abadata ibnu salmaan can hishaam ibni curwa can abiihi can ibni cumara marka raawiga xadiidka hishaam ibni curwa ka warinaa a wuxuu yidhi hishaam inuu yidhi ashaydaani oo u algelshay iyo inuu ka daayay labadaas ma kala qaad taas waxay kutusaydaa taxariga iyo dadaalka ruwaaddu ay ku dadaalayaan axaadiista nabiga xaraf yar meel hadduu ku soo siyaado oo isan hubin waa sheegaya wax yar xataa in lagu soo daray ka ilaalinaya marka xadiiskaas nabigu marka wuxuu caddeeyey salى اlahu alيه waslama ciladana lakugu diidayo salaada waktigaas waa tashabuh bilkufa gaala isku ekaysiina ku jirta iiriya gaala isku ekays ilaa nabigu wuxuu sheegay salى اlahu alيه wasalam qoraxdu markay dhacayda markay soo baxaydo shaydaankan madaxiisuu ku aadiyaa labadiisa gees oo madaxuu ku aadinaa qoraxda hooskiisiyaa marka dadka ku aadan hooskiisiyaa soo baxa ilaa qoraxda isagaas ku aadiyey dadka qoraxda caabudoo gaalada aha markaa sujuudayaan hooskiisiyay ku sujuudayaan kaannahum yacbuduuna shaydaana marka ayagu qoraxda u sujuuda isleeyihi ah, laakiin waxay u sujuudeen shaydaanay noqonaya ah, inkastoo hadda qorax loo sujuudo shaydaan loo sujuudo isku midta faysan waxba hadda isdhaamin ku aadiyey labadiisa gees hooskiisiyaa dadkii ku soo baxaa hooskaasay ku sujuudayaan dadka qoraxda caabudaa ayagoo isla qoraxda u sujuuda laakiin shaydaanku u sujuudsan markaasaa waxaana leeyahay idinku wakhtigaasa sujuudinina marka bal waxaad aragtaa sida ilaahay nooga fogaynaa gaala isku ekaysiinta qofka muuminkaa allna u tukana qoraxda xaggeedana uba jeesama fiiri alluu tukana niyadiisu waa maxay allah inuu sujuudo qofkan gaalkaana qoraxda u sujuuda laakiin maxaa kaliya isku ekaana muuqaalkii sujuud iyo isku la sujuuday xataa qalbigaba aan ku kala duunaanaya daahirka inaan iskaga ekaana alla diida saasa alla u xarima bal fiiriya marka halkaas waxay ku tusaydaa daahirka haddaad gaalka iskaga ekay sidoo tira anugu hadde qalbiga kama waafaqsanin haddee wax ku tarina fiiriya mu'miniintu ayagoo qalbiga ilaahay ka niyeysan oo ilaahay u sujuudaya aa ah, waxa la leeya muuqaalkii miyuusan u ekaan waktiga ay sujuudayna ha sujuudinin waana dababta arrintaas ah, oo xataa maalinta fiiriya cashuuraa ee bisha muxaram nabigu markuu soomay waxaa la yahuudduna waa soomaan maalinkaa hadda yahuud soomkiisu ansixi ma waaba gaal isagu laakiin waa soomaan ayagu maalinkaas nabigu wuxuu waa inaan khilaafnaa laba maalin aan ka dhigayna maanta taasuca aan ku darayna fiiri marka xataa muuqaalka niyada iyadoo laysku khilaafsan yahay xataa muuqaalka in looga ekadaan la ogolay sidaasa ilaahay u kala duway ilaa yahuudda waktigii nabiga ay yidhaahdeen ninkan waa nabiga sheegaya sala ala ninkan shay kasta inuu nagu khilaafu rabayo ah, wax allo waxaan anagu samayno waa inuu khilaafaa saasaa ka go-anaya ninkan yahuuddii saasay fahmay laakiin annaga dhallinyaradeenna muslimiintii qaaran saas fahmayn sooma kuwa ah, hadda jeemiska isku wada dhejiyey oo waxa weyn gormu dilaaca gormu dilaca is leeda oo salaada iska dhacdhacayo say tukadaan aan karin ah, surweelay isku toleen ay saas u miiqayn u sirsira yeesha inta bahalki laalaabmo markaasaa fiiri salaadii sidii sharcigaas uma fariisan karaan ya iftiraashaa laga rabay ma u fariisan karaan tawarugaa laga rabay ma u fariisan karaan hadba siduu u qaatoori karo u qaatoora hadba sidii hadba dhinac u tur hadba si faylaha dhig sidii uu u kadankoodsan karo inuu ilaahay aabudo oo salaadiisaan sidii nabiga u tukado wuxuu ka doortay gaalkaas inuu labiska ku waafaqo surweelkaas inuu qaataa kala fiican inuu sida nabiga u tukado kawa waana waxa ugu horeeya ilahay wejigiisa marka la tago qofka laga xisaabinao salaada kawa salaaddii nabiga salaadaa noqon wax kuu tarimi sidii nabiga uma fariisan karti sa bala kugu tolan soo ma jeedin bala kugu tolan awradaadii waa tajsiin waa suuraysanta soo ma jeedin ma u fariisan karti sidii nabiga sal ma u tukan karti dad rukuucda hoos u dhig cawradaabaa banaanka tar balaa kugu dhacda war wax hadan iska tuur ah, gaal hayskuma ekaysiyo waa laga carara meeshaad ku aragta gaal waa la khilaafa so uma jeedin meel alla meeshaad ku aragto waa la khilaafa gaal ee lama waafaqo subxaan allahi miyaad ku farxaydaa berri isku waddo ilahay inuu marsiiyo ilaa qofka yaa lala soo shirina aakhiro almar'u maca man axabba qofku cidduu isku ekaysiiyaa lala soo shirina marka warran iskuma ekaysiiyo war halkaan jijima laguma xirto nin jijiba xirtay bal idinku bal fiiri banu aadamku hadduu baadiyoodo waxaad arkayda waxaad mid mid kasta caalxuma halkaas u xilan magac ku qoray subxaan allah awaman yurashaw fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin dumarka ilaahay weyna wuxuu noo sheegay gabdhaha waa la qurxiyaa xagga jijima uga xir dhegta ka dalooli surka wax uga xir gabdhaha waa la qurxiya wiilashii waa kuwaana surkiyo wax laga gelina tusbaxu gelina tusbaxu waa mid ugu hordiy waa tusbax shaydaan maaha miduu ku wadinayo gaal uu waxba halkan ugu jiraan ark soo ma jeed gacanta calal magac lagu qoray ama amase waxa weya kuulxun kuulxun aa ku jirta surweelka waa lagu tolay waxa weya saasa foodii hadday gaal u ekaa diiday oo tin madow ay noqotay gaal wuxuu midku isku ekaysan waa mid tin gaduudan foodiyaa laga masha gaduud soo ma jeed mar dhow dhagaha iyagoo daloola fiiriya ha war ka qabta tage dhallinyaradu waa tageen guntiga qabta waa naar meesha loo socdaa war meesha loo socda waa naar Ah, gaal la iskuu shabaha waa naar wax soo haraya ma ah, wiil halkaas jijima ku xirtay maxaad inuu dhagaha darooriyo maxaa u diiday ah, sideeba wax walbaaba inta ummaddu munkarka diidan tahay ayaa dadku la yaabaya laakiin tilaabtan markuu qofku qaado hadduusan guntiga la qabin oon la dhihin naarta ka joog midda kuxigu ku tilaabsana mid walbaaba waa laba mari soomaalina waxay yidhahdaan ceeb waa afar afmaroojis arxuu ah kadib waxay yidhahdaan caadigu kaa dhiga soomaali munkar caadi lagama dhigo waay afar efa maroojis wey dhib male ef kadib dadkaagaad ka mid noqonin ka war munkar hadduu cali noqdo waana ummadda mararka ay halaagsamaan waa marka munkarku macruuf agtooda ka noqdo oo la inkiri diido qof sigaar watankaad aragtood tiraado cad waa dadka dadka badankooda cad eber wey meeshaas oo meel musiiba ka dhacdo aa tiraado ma sigaar waa loo badan yahay sigaar see macruuf ku noqona waa munkar in loo batay miyuu ku sax ku noqona ya maya qofkaad ku aragta sigaar waa inaad u nastee caydho dili maydid caay maydid aflagaaday maydid ceebay maydid war ilahay ka cabso walaw iska tuur beled walaw iska tuur ha midkaad aragtaba adugu nusxiga yaa lagaa wey oo naarta guntiga ka qaba qofka oo wanaagga la jeclow oo u nasteexee subxaana allah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam yaati shaydaanu shaydaanku waa u imaanaa axadakum qof idinka mid ah fayaquulu wuxuu leeyahay man khalaqa kada shay hebel yaa abuuray shay hebel yaa abuuray adiga yaa ku abuur uu ka bilaaba man khalaqa kada shay hebelna yaa abuuray xataa yaquula ilaa u idhaa marka dambe man khalaqa rabbaka rabbigaa yaa abuuray fiiri tartiib tartiib u wada marka horuu ku wataa laga hara lama daba galo markaad aragto inuu meel xun kuu wado waa laga hara nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa idaa balaqa shaydaanku markuu gaaro hu meeshaas halkaas mar hadduu soo gaaro falyastacid billaah ilaahay ha ka magan galo ilaahay ha ka magan galo ha yidhaahdo acuudu bilahi min ashayaan ji waa inuu gartaa shaydaan inuu wato waa inuu fahmaa waxa wada oo su-aalaha weydiine qalbiga wuxuu kaaga soo dhacaya waxaas qalbiga kaaga soo dhaca cidda ku weydiinayda inay shaydaan tahay waa inaad garataa oo shaydaan ku wato shaydaan inuu ku wato waa inaad fahamtaa falyastacid billaah ilaahay ha magan galo acuudu billaahi min ashayطaan الrajiim waa inuu yidhahdo walyantahi hana ka joogo waswaaska isisii weydiinta ha ka joogo waa laba arrimood marka isweydiinta ka joog oo qalbigaaga ka celi ilaahayna magan galo taasna marka waxay ku tusaydaa shaydaanku waa cadow wuxuu rabaa qofkan diintiisa inuu fasaadiyo wuxuu rabaa diinta kaliman xataa caqligaaga inuu fasaadiyo ood noqoto qos waswaaslow waswaasku marka dambe cuduru noqona saad wax isku weydiinaydo marka inuu caqligaaga fasaadiyo rabaa diintaada fasaadiyo waxaa kaloo xadiisku kutusayaa sidiisa qofka waxaan qusayn waa inuusan weydiin waa inuu ka haro waxaan ku qusayn lama dabagalo waxaan ku qusayn lama dabagalo taasuna waa calaamad calaamadaha nabinimada ka mid a ah. nebi maxamed nabinimadiisu tusa xadiiska meeqaa shaydaanku suu wax u weydiinay waswaastay oo kale qalbigaa waxaa iiga soo dhacaa wax aan hadda afku karin waa gaalnimo macnaha gaalnimo gaalnimo laakiin taas nabiga nusxigiisaan idiin sheegaya saxiix muslimka waxaa ku sugan nabiga sala allahu calay wasalam haddadaa weydiiyeen waxayna rasuulka allaw marmaraa qalbiga waxa nooga soo dhacaa wax inaan ku hadalno cirku inuu nagu soo duma ay nagala fuuda nabigu wuxuu yidhi awajadtum daalik ma hesheen arrintaas haa daaka sariixu liimaan waa iimaan cadwi waa iimaan cad macnaheed waa maxe nicidda aad nacayda waxay tusa in iimaan qalbiga kaaga jiro marka waxba kaa dhibi maydo ka har adugu adugu ha sii wadwadi waxaas in qalbiga ay kaaga soo dhaceen sooma dhibsaydid daaka sariixu liimaan waa iimaan cad khalaas marka qof dambe adugu ha weydiin iskaga har ha sii wadwadi daaka sariixu liimaan rawa الbukhaariي can cimraan bni xusayn radia allahu canهuma can nebi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi iطalactu waxaan daalacday fi ljannati jannada fa ra'aytu waxaan ku ogaaday akara ahlihaa ehelkeeda inta ugu badan alfuqara'a danyarta inay yihiin waxaan daalacdu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam jannada jannadaa ilaahay tusay oo daalac siiyey dadka ugu badan ee ahlu jannaha waa fuqarada saasuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam balactu waxaan baalacdoo fiiriyey filjannati jannada fa ra'aytu waxaan ogaaday agara aalyaha eelkeeda dadka ugu badanu alfuqaraa dan yarta dadka tabar yarta oo dan yartahu fuqarada inay yihiin wa balactu waxaan baalacday fi naari naarta fa ra'aytu waxaan ogaaday agara aalyahaa dadkeedan oo naarta dadka gala inta ugu badanu annisaa dumarka inay yihiin inay jannada u bateen ma fakrigaa keenay fakriga miyaa keenay xaafid ibn xajar fatxulbaariga xaashiyadan dabcadan daaru minhaajna waan kugu yaallaahe wuxuu yidhi ibnu badaal waa imaam maalikiya oo bukhaariga sharxay wuxuu yidhi macnuhu maahan qofka faqiirka waxaa fadliga u waajibiyey fakriga sidaas darteeda qof kastoo faqiir ah qofka kaniga waa ka fadli badan yahi macnuhu saas ma maaha macnuhu saas macnuhu maahan fadliga faqiirka waxaa waajibinaya inuu qofkaanu faqiir yahay ah, marka waxaa waajiba faqiirku kaniga waa ka fadli badan yahay macnuhu saas maaha ee macnuhu wuxuu yahay fuqaradu adduunka waa ka badan yihiin aqniyada adduunyada inta aqniyada ah iyo inta fuqarada yaa badan fuqarada badan dadka inta ugu badano naaray gashaa soo ma jeedin dadka ugu badan laakiin dadka muminiinta ah dadka mu'miniinta ah ee jannada gelaya adduunka fuqarada iyo aqliyada yaa badan marka mu'miniintii soo socdan adduunyana waxaa badan fuqarada iskumala dhowo ah. sidaasay ugu badanayaan jannada marka marka macnaheedu waxay la mid tahay yuu yidhi ibnu badaal dadka adduunka fuqarada ugu badan ama muslimiin ha ahaadeen ama gaal ha muslimiinta xataa fuqaradaa ugu badan dadka macnaheedu waa intaasu laakiin fakriga janno ku geli maayaan waxay jannada ku galeen oy jannada ku aadeen waa salaaxooda suubanaantooda caqiido wanaagsan iyo cibaado wanaagsan inay lahaayeen saasay jannada ku galeen saas wy xaafid ibnu xajar waa tacqiibiy wuxuu yidhi xadiiska daahirkiisu laakiin wuxuu tusaa ataxriid calaa tarki tawasuci min addunya boorin laysku boorinayo adduunyada in lagu balbalaarsado in layska daayo taasuu xadiisku tusaa wy xaafid ayadoo la og yahay faqiirku fakriga kaliya jannada ku geli ma ee wuxuu ku gelaa waa salaaxa iyo sabarka uu fakriga ku sabro waa salaaxa suubanaanta laakiin xadiisku haddana waa tusaa in laga tago balbalaarsiga adduunyada sababtu maxay tahay uu tusaa horaan u soo marnay dadka hantida hela badankoodu way ajar yaraadaan ilaa man qaala haakadaa wahaakadaa wahaakadaa dadka hantiilayaalka uu yidhi nabigu sal allahu wasalam waxa weeyaan way yar yihiin ajarkoodu iyo hawaabkoodu waa yar yahay ilaa qof midig iyo biric iyo horay iyo gadaal u bixiya maahane wa qaliilun maahum intay saas yeelaydana waa yarta marka hantida dadku markay helaan inta jannada ku gadanaydaa yar ee qofku hadduu hantidii helo jannana ku gato waanagii soo ogaanay laa xasada ilaa fitnatayn inatayn wax la ma jiraan laba maahane qof ilaahay maal siiyey maalkiina duruqda qayrka ku hurgufaya iyo qof ilaah cilmi naafica siiyey ee dadka baraya ku kala saara marka sababta loogu boorinaa dadka inay maalka iska celiyaan maalku markuu ku soo galo inaad janna ku gadato ku dadaali maydid ilaa qof dhifa maahane kuma dadaalaya haddaadan ku dadaalinna waa ku khasaari sidaas weeye sababta la iskugu ee fakrigu keligiis ma laha ajar dumarku sababtay naarta ugu bateenna xadiis bukhaariya muslima nabigu ku sheego waa la weydiiyey nabiga sala allahu wasalam oo nabigu wuxuu yidhi tughirna alacna wa tagfurna alcashiira gabadaa weydiiday hooti rasuulka allow sababta naarta ugu badanna maxay nabigu wuxuu yidhi lacnadaad badida lacnada marka naaraa lagu galaa dadka dadka lacnada ah oo qof aan ilaah iyo rasuul lacnadin lacnada naartaa lagu galaa nabig wuxuu uhi lacnadaad badidaan ah, marka waa arrin khatar ah waa in laga fogaaba lacnada rag iyo dumar wixii dumarku naarta ugu galaana rag waa ku gelaya ee macnaheedu waxa weeye waa ka lacnad badan yihiin ragga wey ee wixii gabaru ku gartay naarta oo lacnadaa haddii nin sameey waa ku gela waa ku gela tan kalena nabigu wuxuu yidhi watakfurna alcashiira raggaad ka abaalka dhacdaan ragga ayaad ka abaalka dhacdaanoo gabadhu zawjkeeday ka abaalka dhacdaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam mid idin ka mid ah ninku hadduu sanadkoo dhan wanaag ku wado mar hadday wax ka aragto ay dhibsato waxay leedahay weligay qayr kuguma arag taasna waa dariiq naarta lagu galo abaalka dhaca qofkii wanaagga kuu sameeyey haddaad weligay qayr qayrkuguma arag waa dariiqada naarta lagu galo iyaduna marka taasna waxay tusaydaa dumarka inay waajib ku tahay inay diinkooda ilaashadaan sabraan dulqaataan lacnada aflagaadada iyo abaalka dhacana ay ka fogaadaan sababkii gabadh naarku gashay haddaad adugu la timaadinana waa ku geli rawa albukhaariy can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam awalu zumratin jamaacada ugu horayda oo telijuljannata jannada gelayda suuratu muuqaalkooda muuqaalkooda calaa suurati alqamari dayaxa suuraddiisa ayay ahaadeen suuratu muuqaalkoodu calaa suurati alqamari dayax suuraddiisa ayay ahaatay dayaxaasoo laylata albedri habeen afar iyo tobana ku sugan fi lidaa'ati waalxusni xagga iftiinka iyo quruxda dayax afar iyo tobana oo kale wey xagga iftiinka في lidaa'ati wاlxusni xagga iftiinka iyo quruxda dayax afar iyo tobana oo kale weeye jamaacada koobaad oo jannada geleeda dadku waa jamaac jamaaca islama nuur eka islamana waxa weeyaan fadli eka nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laa yabsuquuna candhuuf kuma tufaan fiiha jannada jannada dadka mu'miniinta jooga candhuuf ma tufaan meeshu waa meel deegaan rasmiya ah, waa meelan laga guuray waa mustaqbalkiioo la yimid haddii candhuuf lagu tufo ee jawiga iyo hawada iyo dhulka wax dhana ah halaaba ah, ilaa meeshii laga guuri maaha ah, waa deegaan rasmiya ma garatay marka haddii laydhao candhuufa lagu tufo malaayiin sano waa halaabee marka marka candhuufba ma leh ilaahay uguma talagelin waxayna taasu ka timaadaa iha culummadu cuntada la cuno aa kala duwan cuntadan la cunayo aakira qiimaheeda ma leh candhuufa ma leh xad iyo xaako ma leh saxaro iyo kaadi laguma arko ah. waa cunto saas markuu cunaba jirkay ka baxaydaa ayadoo miskiga ka caraf badan ah. ayay jirka ka baxaysa cuntadaana aan aan tii ahayn oo ka duwan saas darteed cabdullahi bin cabaas waa ka dhihi jiray shay kasta oo jannada ku sugan oo lagu sheego haddii lu yidhaha moos haddii la yidhaahdo shimbir hilibkeed magacay wadaagaane kaa tiqin ma magacay wadaagaan isku dhadhan maaha isku qiimo maaha isku wax kama samaysna magaca unbay wadaagaan ilaa had moogta adiga magacaa taqaana wax lagugu sheega maana si kale u fahmayo marka magacaa lagugu sheegaa maahane cuntada halkan laga cuna janno ma taallo jannada waa ka duwanta waa ka sarraydaa laa yabsuquuna canquuf kuma tufaan fiihaa jannada walaa yatamakhaduuna mana diifsadaan diif ma leh sanka waxba kama soo baxayaan wasaq diif ah, male oo sankooda waxa weeyaan malax iyo diif iyo midna ka soo bixi ma walaa yataqawaduuna mana saxaroodaan saxara male meeshu waaba halaabay haddii waxa wayan intaas lagu saxaroodo waxaasoo dhan laguma arko waa mustaqbalkii mustaqbal adduunya maa adduunyo waxa weya siaad u ordayda ordayda ka qabo qabo qabo aad leedahay aa lagu leeyahay waxan macaan haddaad cunto sankoraa kugu dhacay iska ilaali hilib iyo waxaas daad isku daydana <laughs> kostoraala ku sugaaya soo ma jeedi wax warafka ka cana oo xalu tabcay bal aduuka tali bal aduuka tali soo ma jeedi magaalada riyaad waddanka sacuudiga guriga ugu dheer nin kale aan nin shiiku ka sheegay guriga ugu dheer u yidhi gurigaas nin kale waxaa la soo dhiga diga kalluun dhaylo wax walba qudaarta cagaaranoo xooluhu cunaan maaragta taasu cunaan cuntadan yaa cunaa kuwa meesha hoteelka xaaqadhulka asaga wuxuu ka helay marka sheeg bal meel sheega duusan janno ku gal horta hadduu janno ku gata ka faa'ido laakiin adduunyo goob raaxa maa goob raaxa maa weliba sida badan hantida markuu helaayo waa maru xataa tabar dhigay shahwo wax kama galo cunto wax kama galo waxa weeyaan waa tabar waa tabar dhigay marka geedaan mustaqbal haddaad u fahamto waa kasaarta wallahi mari dhinac walba uu ka liito markaasay imaanay hadday imaan haydaba soo ma jeed marka meeshaan waxay kutusay marka looguma talgelin raac looguma talagelin waxa weeye wa mustaqbal maahane waxa loogu talagalay meel laga shaqaysto oo qofka wax ka qabsado qofkii shaqaysadiidaana ka shan lahay intaasa loogu talagalay oo loo shaqaysto mustaqbalka waa kana meel mustaqbal laa yabsuquuna candhuuf kuma tufaan fiihaa jannada walaa yatamakaduuna mana diifiyaano diifna ma iskagama diifiyaan walaa yatagawaduuna mana ku saxaroodaan aaniyatun weelashooda fiiha jannada dhexdeeda xaal ay ahaadeen addahabu waa dahab ah, weelasha wax lagu cunaa waa dahab wa amshaaduhum shallayaalkooda waa jamcu mishdin shallayaalkooda ay ku shallaysanayaan min adahabi waalfidati dahab iyo fiday ka ahaadeen waa dahab iyo fiday ka samaysan yihin shallayaalka lagu shallaysanayo qofka adduunka hadduusan is ilaalin nimcadan ma helayo nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wa majaamiruhum idhamadooda majaamir mijmarka mijmarka waa kan lagu shido waxyaalaha laisku udgiyo uusiga iyo cuudka iyo fooxay waxyaalaha laisku midka xulaha dabka inta lagu soo qaado maarta lagu rido kaas weeye mijmarka wa majaamiruhum idamadoodu aladuwatu waa cuud waxa weya alwadu cuudi cuudu cuud lalaaha jiro aad u caraf kaas weeye maaha waxa la shidanayo waa kan wa lagu shidayo humeelkaa saas maxaad u malaynaada waa la shidayo marka waa la carfinaya maxay yihin marka iyagu waa wax rabbi kaliyu garan karo weelkiiya cuudulhindi ah weelka wax lagu udginayo oo lagu soo qaadayo waxaa udgo weelkiiya cuudulhindi ah wamajaamiruhum idamadoodu alaluwatu waa cuudulhindi wa rascuhum dhididka ka baxa hadda adduunka waxaad aragtaan qofku markuu dhididoo dhididku waa wasaq waa ura dadan qubaysan waa isku soo uri soo ma jeedid wa rascuhum dhididkoodu almisku waa miski waa adduunka waxa ugu caraf badan dhididkoodaaba ayaga carafka soo ma jeedid isagaa caraf ah cuntaduna dhididkaasay noqona iyo daacobis oo wax walba ka caraf badan adduunka waxyaalaha kaloo murugada ah oo oo tirada badan waxaa ka mid a dadku inay iskhilaafaan laakiin wuxuu nabigu ka hormariyey sala اlahu alay slm wuxuu yidhi walikulli waaxidin nin kasta oo minhum ahlu jannaha ka mid ah zawjataani laba xaasa u sugnaadeen labadaas xaas waxa weeyaan xuruciintii jannada lagu abuuray iyo gabdhihii mu'minaadka ahee adduunyada alle ku caabuday halkaasaa dhammaan lagu diyaarinay labadaas wey labadaas wey marka nin kastaa laba xaasuu leeyi labadaas xaasoo yuraa oo arkaa mukhu suuqihimaa shanshadooda ama kubkooda dhuuxa ku jira min waraa'i laxmi hilibka gadaalkiisaa laga arkaa min alxusni qurux daraaddeed saas halkaas markay taagan tahay lugteeda shanshadeeda ama kubkeeda hilibka saaran ma qari karo lafta dhuuxa ku dhex jira dhuuxa lafta ku dhex jira caadi u muuqana bal xadiid kale waxaa ku sugan toddobaatan labis hadday qaadato toddobaatan isku joog toddobaatankaasuu shanshada ma qari karaan quruxdeeda iyo dhalaalkeeda Ah, toddobaatan ay saaqi oo labis oo midba mid ka koreeyo toddobaatankaasoo ma qari karaan shanshada dhalaalkeeda dhuuxeeda halkaasa laga sii arkaa waana quruxda waa quruxda meeshaas marka meeshaasaa la rabaa in loo tartamo nabigu wuxuu yidhi sal allahu calay wasalam nimcada moogta haddii ciil iyo muruba ku haydo nimcadu dhedhan male adduunyada wax kastood cuntaa wax kuu tarimaan haddii ciil ku hayo aakhira ciil kama jiro qof aad ciil qabto lama arko wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin wax alla wixii xataa labadii mu'minoo cuqdad isku qabtay waa laga siiba waa laga siiba jannada intaysan gelina fag laga wada siina waxay isku qabeen markaasay adduunka isku jeclaanay nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calayه wasalam laa اkhtilaafa wax iskhilaaf ah baynahum bayna ahlijanna ma ahaanin walaa tabaaquda isku carooshana baynahum bayna ahlijanna ma ahaanin quluubuhum qalbiyaalkoodu qalbun waa qalbi waaxidun keligiis qalbun waaxidun oo laga sifeeyo waa lagu wariyey in laysku idaafeeyana waa sugan tahay qalbu waaxidin hal qof qalbigiis macnaha hal qof sidiisii oo kale isku waxbay jecel yihiin isku sibay u farxayaan isku sibay wax u arkay adduunka warta khilaafka waxaa keena aragtida kala duwan aduu waxbaad sax u arkay ama qalad arka waa isku dhacayna adduunka taasaa dhibka keena aakhiro ma jirto hal qalbiyeed muddo isku siday wax u fahmayaan markaasay isjeclaanayaan marka ah. ma jirto aragti iskhilaaftay iyo ra'yi kala duwan aakhire kama jiro dadka jannada gala weyn kuwa islacnadaya kuwa naarta gala iyagoo islacnadaya isku si wax u arki maya adaan noogu horseeday adaa igu raacayo ii sacbiyey mag yeelaan ayaga hoogaa dhex yaalla iyo is-eedayn ayaga hoogaa dhex yaalla nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yusabbixuuna allah allahay u tasbiixsanayaan bukratan aroortii iyo wacashiyan galabkii aroor iyo galabba ilaahay iskaga tasbiixsanayaan laakiin fiiriya tasbiixda hadda haddaad akri tegto waa shaqo waa shaqo oo hatacbaamiga wadda inaad daashaan dhacdo soo maaha saas maahan midda aakhiro midda aakhire saas maahan xadiis saxiix muslimka xadiiska jaabira caddaynaa yulhamuuna tasbiix watakbiir kamaa yulhamuuna nafas wuxuu yidhi tasbiixda iyo takbiirta waa lagu ilhaaminaa sida neefta ka bax adiga hadda neefta kaa baxayda dhib may kugu hayda may inay baxaydaba xataa adugu inaad u fiirsata madma og soo maha farxaday kuu tahay neefta kaa baxee tasbiixda waa saas ma ahan shaqo ay waxa wayaan hawl ku hayda maaha maaha sida neeftaan hadda adiga sanka ka san kaa socota ma shaqaad hayda haddee haddee ma ogid hadda markii lagu weydiiya kadib aad ku baraaruga waa iska socota mana ogayn soo maahan waa noocaas oo kale tasbiixdaas mid shaqa ah oo sida maanta midda oo hadde middaan mogta waa camal janno lagu rabo lagugu kallifay maahan takliif marka marka takliif maaha tasbiixdaanu laysat can takliifin uu yidhi imaam alqurdubi abulcabaas alqurdubi waa shiiqa mufhimka iskale xaafid bin xajara ka soo naqlina haada tasbiix laysa can takliif wa ilzaam maaha wax lagu kalifo lagu ilsaamiyey xadiiska jaabira fasiraya xadiiskana midkaan sheegay rawa الbukhaariyu can anas bn maalikin radia allaahu canh can inabiy nabiga wuxuu ka wariyey salى اllahu calayه wasalam qaala nabigu inuu yidhi inna fi ljannati jannada dhexdeeda la shajaratan geedaa ku sugan jannada geedaa ku taalla geedaasoo yasiiru uu u soconayo arraakibu qofka gaadiidka saaran fii dillihaa hooskeeda mi'ata caamin boqol sano qofka gaadiid saaran gaadiidkaas ayu raakibin furida u yidhi xaafidku midkuu raba ha haato gaadiidka nuucu raba ha haato ah, qaarna waxay dhaa maya gaadiid socodkiisu dhexdhexaadi boqol sano hadduu geeddaas hooskeeda socdo kama gudbi karo weynanka geedku wuxuu leeyahy waxaasna miraa ku rara ah, oo la yska cunayo ayaa ku rara boqol sano saas daad u socoto korkaagay saas miruu u raaracaan iska gura wa dillihaa hooskeeda hoos goormuu yimaadaa curfiga adduunyada hoos waa midka la yskaga ilaaliyo qoraxda kulaylkeeda hoos saasaa lagu yaqaan saas darteeda culummadu waxay yidhahdeen hooska waxaa loola jeedaa naciimihaa wa raaxatihaa geedda nimcadeeda miraheeda barwaaqadeedaad ku hoos socoho kama gudbaydid ee hoos qorax laga horsada qorax maba jirtaba meesha qorax ma jirto Ah, marka dilihaa waxaa loola jeedaa naciimihaa saasuu yidhi xaafid xaafid ibn xajar dilihaada waxaa loola jeedaa fii naciimihaa wa raaxatihaa waa barwaaqadeeda iyo raaxadeeda oo luqada carabiga waxaaba la yidhaahdaa cayshun dhaliil uu wa minhu qowluhum carabta qowlka yidhahdaan cayshun dhaliil nolol raaxa leh saasay marka raaxadeedaa lagu soconaa w ah, raaxadeeda qaarna waxay yidhaahdeen dillihaa ay naaxiyatihaa jihadeeda geedaas jihadeeda macnaha daraf haddaad ka tagto darafkeeda kale jihadaasdaad u socoto geedda boqol sano kama gudbaydi intaasoo macnaha da waxaa loo leeya loo sheegayaa oo ta'wiilaadkaas iyo tafsiirkaas loo keenaya war qorraxu ma jirto hooska la sheegay wuxuu yahay hooska lagu faasiya marka qorraxu ma jirto ee waxaa loola jeeda geedan midhaheeda iyo nimcadeeda iyo raaxadeeda ayaa intaas lagu soconaya saasaa loola jeeda inna fi jannati jannada waxaa ku sugan la shajaratan geed geedaasoo yasiiru uu soconaya arraakibu qofka gaadiidka saaran fii dillihaa harkeeda miata caamin boqol sano laa yaqtacuhaa xaal uusan goynayn rawa bukhaariyu can raafic ibni khadiij radia allaahu canhu qaal samictu nebiya nabigaan maqlay sal اllahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay alxumaa qandhada ama xumadda waa xanuunka kulul oo qofka qabanaya alxumaa xumadda ama qandhada min fawri jahannama jahannama karkeedu ka ahaada qofka xumadu hayd ama qandhadu hayd ood arkaydo jahannama karkarayda karkariddeedaasay ka timid qandhadaas halkaasay ka timid say uga timid dee ilaahay wax walba awooda laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluuna ilaa wuxuu sameeya lama weydiiyo ah, mu'miniintana sifaadooda maxaa ka mid a waaladiina yu'minuuna bilgayb mu'miniinta waxaysan aragaa ilaah u sheegaa markaasay rumaystaan gaaladuna waxay idhahdaan itus oo itaabsii markaasay gaaloobaan ah, marka in naartii markay karkarto ay kulaylkeeda qayb soo tago qofkan qandha ku noqdo qudrada alle kuma cusla ah, wax ku culus ma jiraan asbaabu u samaynayaa ilaah uu asagu doonay markaasaa karka jahanama qayb ka mid ah aan qofkaan qandhahan ku qabana saas darteed saxiixa waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam alxumaa xadu kulli mu'minin min annaar qandhada ama xumadda waa nasiibka qof kastoo muumina uu naarta ku leeyahy ah, qofka muuminka naarta intaasu ku leeyahy waa qofkaan macnaha naarba geli doonin xumadaas iqanadaas intaasu naar ku le naar kale ma arkayo ah. marka jahanamo xaggeeday ka ahaataa marka ta'wiilka sidaasaa ka saxsan xaafidkuna waa sheegay xaqiiqo weeye in culummada gobol yidhaahdeen oo jahanamo markay karkarto karkariddaas sabab ka yimid ayaa qofkan xumadda ku qabanaya alxuma xumadda ama qandhada min fawri jahanama naarta jahanama karkeeda xaggeeda ayuu ka ahaadaa fabriduuha ku qaboojiya cankum xaggiina bilmaai biyo biyo marka ku shubo qof qandhada markaad aad aragto qabooji biyo marmari qandhadaas markaad ku aragto qofka caruurkii qofkii weyna kulli hubayso saas darteeda hargebka oo qandhada ay haydo weligaa adduunka arkamedi dawo uga seexan hubays weligaa arkamedi qofkii marka aan burukita qabinoo markaa hadda qabo biyaasu aysan khatar ku ahayn bal firi weliba goormaa la qubaystaa markii waagu beriyo biyo xaloo dhan tabo waayo meel dabayl ku dhacay maaha baraf baraf oo cudur sawiye kuwaas ku qubayso markaad hargabka qabto hmm. daadaan awal burkiito iyo jiro kala qabin waxa weeye noloshaada arkamayda hargab wax uga dawo badan laba goor haddaad qubaysatana dib u arkamayda marka hargab aad aragto habeen iyo maalin baa la qubaysa qofkaad ku aragto waa loo qubeeya xumadii halkaasaad isku dayhayda ah, adoon tijaabo aysan ka ahayno ay kaa tahay rumayn waa inaad ku dhaqantaa qofkii jiro kale qaba oo macnaha qubayskaanu jiro kale u keenayo taas waa baab kale kaas kama hadlin anugu rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalama qaal naarukum naartiinna juz-un waa qayb qaybtaasoo min sabciina juz-an toddobaatan qaybood ka mid ah toddobaatankaas juz oo min naari jahannama naarta jahannama ka mid ah dadkan adduunka wax lagu shito nabigu wuxuu leeyahy sal اlahu calيه wasalam naarta jahanama oo kulaylkeedii toddobaatan loo qaybiyey qayb ka mida ah wey sidaas darteed macnaheedu waxa weeye naarta jahanama dadka adduunka lixdan iyo sagaal kulaylay dheerta ah, dadkan kulaylka adduun dadkan dadka adduun kulaylkiisa oo la jibaaray lixdan iyo sagaal goor oo lagu sii daray sidaas wey nacuudu bilahi min annaar qiila waxaa la yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo in kaanad in hushaamiye kaanad naarta adduunaaba ahaatay la kaafiyata mid ku filan rasuulka allah naartan adduun haddii inta la shido qofka gurisa ayadaaba ku filan oo qofka gubi karta saasay yidhahdeen saxaabadu qaala nabi wuxuu uhi fudilad waxaa lagu siyaadiyey calayhaa naarta adduun bitiscati wa sitiina jus'an lixdan iyo sagaal jus kulluhunna dhammaantood mid kastoo ka mida milu xariha oo kulaylkeedao kale u leeyahy lixdan iyo sagaal kulayl oo mid walbaaba keligiis midda adduun leegyaha lagu dara nacuudu billahi min annaar meesha nuucaasa markaa qofku inuu ku dhiirado oo uu ku talagalo yidhi anuu halkaanaan doortay waa nasiib dar ah, nabigu wuxuuna sheegay qof walbaa jannadu gala ilaa qof isagu diiday maaha naarta waxaa aadaaya qof yidhi anuu naaraan rabo qof kale aadima kullu ummati yadkhuluuna aljanna uu yidhi nabigu sala la ummadaydoo dhan janna gelayaan ilaa man era qof diiday oo yidhi anuu naarta raba janno mar maahan markaasaa le qiila waman ya-da rasuulka low yaa janno diidaya man adaacanii dakala aljanna waman casaanii faqad adaa nabig wuxu uhi sala allahu alay slm qofka iyo adeeca waxaan ka har idhi ka hara waxaan idhi samee sameeye waxaan sheegay rumaystaa jannadu gelaa qofka i adeeci diida waa diiday janno ilaa janno dariiq kaloo lagu galo ma soo ma jeedin marka waxa aad doorayda markaad nabiga khilaafaydo gaalada raacaydo hawadaada raacaydo waa dabkan waa dabkan subxaana allah meel la doorta maahan ilahay yaan ka maangelaya wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed